alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wacallimna ma yanfacuna wasidna cilma qala alimaam abu cabdillah moxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim albukhariyu raximah allahu tacaala baabu ciyaadat nisaai arajul almarid wuxuu ku saabsan yahay ciyaadat nisaai haweenka oo booqda alrajula nin ama ninkii almariido jirinaa yani ciyaadadu iyo booqashadu musanifka raximah allahu tacaala aada ba ugu xel dheeraaday abwaab kala duduwan oo tusaysa inay booqashadu ay tahay wax caam ah oon la kala lahayn oo qolo gaara ah aynan ahayn xanuun gaara iyo jiro gaarana oonan lahayn oo xanuun kastaba layska booqan jinsi kasta oo rag iyo haween aana booqashadu ay leeyihiin ayaguna ay isbooqan karaan waxaan soo maray caaisha radi allahu canha qisadii ku saabsaneed maxay ahayd iyadoo ziyaarinayso booqanayso aabaheed abubakar iyo ibnu rabaax waxaa halkana haddana uu ka hadlay ciyaadatu nisaa ayuu haddana soo celiyey marka kaasi baab kale iyo tarjumo kalu lahaa laakiin munaasab halkan waa u yahay weliba halkan baabkaa xadiidkaasa kaga haboon sababtoo ah xadiidkan haba ku caddaadee oo ha ahaado sariix eh laakinahu laysa bisaxiix saxiix maaha ay ma kaana saxiixan sariixan awlaa fi tarjumati mima kaana sariixan wain kaana hayra saxiixin xadiidkan hadda si inoo imaan doon daciif weeyaan kaa laakiin waan soo marray xadiis saxiix fi saxiix bukhaari muslim ku sugnaa qisadii ku saabsaneed in caaisha radia allahu canhaa ay booqatay saxaabadii markay ku xanuunsadeen magaalada madiina abubakar muxuu dhihi jiray hmm? wlmowtu adnaa min shiraaki naxlihi aha bilaalla jinnatin janna axsantum baaraka allahu fiikum ayib baabu ciyaadatu nisaai rajul almariida xadathana zakariya بن yaxya qaala xadathana alxakam بن mubaarak qaala akhbarani الوليد هو بن مسلم alqurashi qaala xadathana alxaariث بن cubayd illahi alansaariyu qaala ra-aytu waxaan arkay buu yihi uma darda umu darda gabadha la dhihi jiray aan soo sheegnay midna suqra baa lamid alkubraa calaa rixaalihaa ayada oo saaran calaa rixaalihaa koorahii iyadoo saaran rixaalku waa waxaa la saaro neefka geela ah ee qofka raakibkaana uu ku fadhiisto acwaadun laysa calayhaa hishaa acwaadun huwa acwaadun weeye laamo iyo geedo ayuu ka samaysnaa raxligaasi laysa xaalunan ahayn calayhaa korkeed hishaan wax daboola ah. wax daboolaho wax saaraana ma jirin oo kale ay iskaga fadhiday qatabkii iyo koorihii bay iskaga fadhiday isao wax kale oo kisha ah iyo daboolho saaran usan jirin caayidatan <clears throat> xaalay kaay soo booqatay baan arkay lirajuli nin bay booqatay min ahli lmasjidi ahlulmasjidka ah oo min alansaar ansaareeda ninkaasay booqatay ciyaada ciyaadat lmariid xadiidku daciif lisnaad weeyaan oo alxaarith ibn cubaydillaahi alansaari ninkaasaa jahaalo ku jirtaayoo dacfiga marka xagkaas ku yimid laakiin ciyaadatu lmariid haweenku way booqan karaan ragga laakin bishuruud shardigaasna waxaa lagu soo aruurin karaa amnu lfitna in fitna aamin laga yahay gabadhuna xijaabkeedii iyo xushmadeedii iyo xayaheedii iyo xishoodkeedi ay wadato wax maxaadiir oo sharci ah oo kamid tahay khalwada iyo fitan markaasi aamin waa in laga yahay arrimaha waa in aamin laga yahay marka bukhaarina xadiidan tacliiq buu kusoo saaray isagoo fi saxiixihi baabu ciyaarat nisa lirijaal ayuu ku keenay qaala imaamu lbukhaariyu raximah llah baabu man kariha lilcaaidi qofka caaidkee wax booqanaya qofkii nacay karaahiyat taxriim weeyaan weliba waa karaahiye aan la jecleene hoos yardhig man kariha lilcaaidi an yandura inuu fiiriyo ila lfuduuli waxyaalaha aan loo baahnayn min albeyti guriga xaggiisa fuduuliyaadka inuu iska ilaaliyo ciyaadat lmariid waa cibaado aan soo maray fii khurfatin fii janyin jannada qof guran buu lamid yahay marka uu qofka wax booqanayo cibaadu ku jiraa marka ha iska ilaaliyo in edeb la-aan uu ku dhaco oo uu waxyaala aan loo baahnayn ku dhaco oo guriga tegitaankiisa aadaabti sharcigeed u khilaafo isti'daan baa la rabaa idan qaadasho iyo salaamid iyo markii meesha la tago inaan la fiirinin waxaan loo baahnayn fuduul waxaa loola jeedaa mima laa yacni waxaan maaratay oon waxba anficaynin oo muhiimadiisa aan ahayn ya waxaasaa fuduul la yihahdaa waxaan qiimo lahayn oo dembi mooyeen wax hadda kasoo gaari oo kale usan jirin fuduuliyaadka gurigii oo la fiifiiriyo haweenkii oo la fiiriyo waxaa inuu iska dhowraa la rabaa wadadku soo booqday inuu ku kaaftoomo gurigu ku dhexdhaqaaqo xaggaa oo fiiriyo oo salfaseedka fiiriyo oo sarirta hoosteeda fiiriyo oo daahyihi fiiriyo oo dariishadihii fiiriyo oo sanqaafkii kor u qaado oo eh, haweenkii uu dariishadaha ka fiiriyo kullu haadaa waxaa weeyaan fuduuliyaat dembi baa qofkaas marka yaa u kordhaaya waana khaainatu lacyunku ilaahay sheegay yaclamu khaainata alacyuni wamaa tukfi suduur isha khaainada ibnu cabaas wuxuu ku fasiray waa intuu dad u tago haweeney marka ag maraysa isha ku xadaaya dadkii kalena iska dhowraya dadki kale u iska dhowrayaa ishana waa ganaya hoosuu ka dusinaya qofkaa ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala ilaahay baa la socda oo xaalkiisa og oo la socda waxa uu qalbigiisa ku jira iyo waxa uu hoosta ka ganaya ilahay baa garanaya subxaana wa tacaala aayaddii kale maxay ahayd ayaduna ibn cabaas u fasiray walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustakhiriin mustaqdimiin mustaakhiriin maxaa laga wadaa wax ku fasiray salaada jamaacada soo sameen Ah, marka salaada jamacada laga ragna safka hor ku ordaagaan haweenkay dhaafi waxaa rabaa inay dhaafaan ragna gadaal buu usoo bixi safka dambe safka haweenka yuu rabaa inuu kilkisha ka fiiriyo markuu rukuucayo marka meesha shaydaanku meel walbu kaa geli shaydaanka meel kasta yuu kaa gelaya marka adoo cibaadaba ku jira yaa laga yaabaa istususkii iyo shaydaankii iyo wax fiirintii inuu kusoo galo yaa laga yaabaa qolihii hore xadrayn jiray oo waa lagu tuhmi jiray inay maaratay qofka codka mallan iyo qofka maaratay gabdhihii oo daawanay si saarkii oo kale la daawan jire saa loo isku wareejin jire ayaa ragga qaar uu yaa ilqoorka iyo codka qurxiye iyo inuu iska dhigo qof jubooday oo dhaca iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah yaa qaar lagu tuhmi jiray lagu tuumi jiray yaa soo maray waxa soo maray ma lagu jiraa aniga mooyeene waayahay ayib qala xadaanaa caliy bnu xujrin isacdiyu qaala xadaanaa caliy bn musrin an ajlax can cabdillaahi bn abi hudaylin qaala dakala cabdullahi bn mascuud isagana waa hudali cabdullahi mascuud alhudali ka bin hudeyl bin abi hudeyl baa iska yiri ma naqaano hudeliya lakin mascuud radi allahu canhu wuxuu ahaa bani hudeyl afsaxu lcarab carab qabiilka ugu faseexa badan bay ahayen bani hudeyl laakiin imaam shaafici raximah toban sano uu dhex socday baadiyahooda ilaa uu noqdo qaamuus iyo marjic fi cilmi luqa xataa asmaci ayaa ka qaadan jiray oo imaam luqa ah shaafici raximah llah u noqon jiray alhudayli daif wadan meesha la yirahdo magaalada daif la yirahdo iyo dhulkaasi degaan qarnulmanaasil iyo caradaas dadka degi jiray baa dhihi jiray bani hudayl calaa mariidin qof jiran dakala cabdullahi bn mascuud baa wuxuu usoo galay calaa mariidin qof jiran oo yacuudu isagoo booqanaya qof jiran buu usoo galay yacuudu xaal uu booqanayo wa macahu waxaa la socday ibn mascuud qowmu dad dad baa la socday oo rufaqa u ahaa oo hebela soo booqanadii dhexda ka raaca oo la socday wa fi lbeyti guriga waxaa ku jirta imraatun haweeney oo reerkii dadka guriga deganaa kamid a fajacala jacala rajulu nin baa wuxuu gudagalay min alqowmi dadkii soo booqday ee la socday ibn mascuud kamid a yanduru inuu fiirin ilaa marati naagti ah, islaantii guriga ku jirtay inuu fiirin <clears throat> waxaan loo imaaday ciyaadfamariid faqala lahu cabdullahi ba wuxuu ku yiri low infaat caynuka ishaada hadday soo baxdo oo ay soo fuqdo oo ilaa-aan noqoto isha dhohor ku noqoto kaana kaasaa xu ahaan laha khayran laka mid kaaga khayr badan min annadar taasaa ku khayr badnaan lahayd bu ishaad xunay taagayso ee ku fiirinayso haweenka ajanabiga inayba kaa soo dhacdaa kaaga khayr badnaan lahayd bu a yani waadna ceebaysay wey ciyaadaa loo socday booqashaa loo socday markaas hadee reerka u dhaqaaqday oo fiirin bilowday ishan inay kaa soo dhacdaa kaaga khayr badnaan lahayd bu somaart marka waxaa weeyaan waa aad buu canantay mararka qaarna dadka qaar haddii ay ishaaraadka iyo waxaa fahmi waayaan ama macluumaadka iyo aqoontoodii ay dabri ay dabri weydo in toos loola hadlo way mudan yihin oo la canaanto waa canaantay ibn mascuud radi allahu canhu isha adoo kaasoo dhacdaa ku dhaanta bu yihi oo ila-aan aada noqoto maxaa yeelay ila-aantu waxaaba laga yaabaa waa mari doonaaye qofka ilbeela ilahay jana ugu bedeliba hadduu ku sabro laakiin adiga jannadii baa waad khatar gelisay oo dembi baad ku dhacday oo xumaan baad ku dhacday oo waxa ilaahay kaa xarimaad ku dhacaysaa haddana adoo cibaado iyo khayr ku jira xilliga cibaadada iyo waktiga cibaadada iyo makaanka cibaadada oo dembi meeshiisa aada geliso way ka xun tahay xiliyaha kale ashhuru xurum markuu ilahay ka hadlay muxuu yihi dalika diin lqayim falaa tadlimuu fihina anfusakum bilahaas naftiina ha dulminina iska ilaaliya ashhur xurum ashhuru xurm maxay ahaayeen afar bilood soomeen halaathatu sardun wa waaxidun fardun maya maya halaatu sard yaa sheegi kara saddexda isku xigta ya dilqacda laga bilaabay dilqacda wa dilxija muxaram muxaram waa bisha koobaad ee islaamka wey hadda bisheen ku jiraa bishii sideedaad mise bisha todobaad mise bishi sagaalaad sideedaad baa ku jiraa islaamka leanna ramadaan waa bisha sagaalaad ee islaamka wey bisha ramadaan weligeed waxay sagaal bay dhici inkaad muxaram ka soo tiriso farduntana waa bishee rajabu mudar niman reer mudar la yihahda aada u ixtiraami jiray u dhawan jiray markaasaa magax looga dhigay marka falaa tadrimu fiihina anfusakum markii laga hadlayo xajkana maxaa la yihi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqu min cadaabin alim ah, xaramkaa iyo isagoo joogo ninkii ilxaad la yimaado cadaab aliim ah ayuu leehay marka adoo cibaado ku jira haddaad ba waddo kale la gasho waxaa weeyaan si gaara ah ayay qofkaas ugu dhacaysaa jacda iyo mulaaxadada marka waa canaantay wuxuu yidhi ishoo kaasoo dhacda ficlaale maxaa yeelay in aad fiiriso dadka ishu khatar bay gelinaysa khatar bay isgelisay guryaha dadka oo la fiiriyo idan la-aan iyo ayagoo on lagu fasixin oo la fiiriyo waxaa ka ratima il in lagu beelo markii nabiga alayh salaam nin uu fiiriyey gurigiisa nabiga ku jira meel duleel uu kasoo fiiriyey waa kii nabiga alayh salaatu wasalaam la aaday birta inuu isha ka geliya damcay oo wuxuu yihi haddaa joogi laha isha laga tuuri lahaa bale nabi alay salam wuxuu yihi hadduu qofku fiiriyo adoon idmin oo ishaad ka tuurto hadur weeyaan bu yihi waa hadur ishaa kontonka geela joogta guri aad fiirisay adii lagaaga rido khalaas maxkamadda hadii la tago waxba kumalid waxba kumalid lanna intihaak alxuramaad baa la dhahaa xuramaad cuyuubta dadka iyo ceebahooda waa wax muqadas oo la ilaaliyo waay la dhowro waay saas darteed bu nabig alay salam le inamaa jucila alistidaanu min annadar min ajli basar istidaankan masoo galaa guryaha laleeyahay waa sababtu waxa weeyaan in guriga la arkaa la diday haddaad gurigii intaad markaad idan weydiisanaysa ad hor istaagto tira masoo gala adoo gurigiiba fiirinahay ka war ya taas istidaan ma noqonayso ah, waaba galay qofka asaga waaba galay dhinac baa looga istaagi assalaamu calaykum masoo galaa baa laleeyahay mase waxaa laleeyahay hoodi hodi assalaamu calaykum adkhulu sidaa wey sida sharciga sidaa weeyaan assalaamu calaykum an ayada maxay sheegtay xataa tastanisuu wa tusalimu waa laba shay alstidaanu wtasliim a idan inaad weydiisato salaam asalaamu calaykum aad tirahdo dadka baa kuweheshanaya xadiidku saxiix wey ma ahartan ayada ah ee cabdullahi bn mascuud radi allahu anhu saxiix weeyaan qaala xadathana baabu lciyaadati min aramad in laga booqdo qofka ramadka bakoorada ama daafta qofka indhaha hadduu ka xanuunsan yahay maxaa la dhahaa ramad baa la dhahaa indhaha kaba xanuunsan ee indhaha dhalxanta iyo wax ku yeelan ee indhaha guduudanayaan xanuunayaan ramadna waa la yidhaahdaa waxaa la dhahaa bakooro iyo daaf iyo maxaa kale indhabuqa indhabugka indhabug ayadana waan maqla way jirtaa waxyaalahaas oo dhan ba marka ujeedada waxa weeyaan qof indhaha laga hayo indhaha laga hayo wey xadathana cabdiraxman bn mubaarakin qal xadathana slm bn qutayba qal xadathana yunus bn abi isxaaqin an abi isxaaqin qaala samictu waxaan maqlay buu leeyahay zayd bn arqam radi allahu canhu yaquul isagoo leh ramidat cayni indhahaygii baa ibakoroobay oo aan ka xanuunsaday oo indhabug iyo daaf baa igu dhacday facaadanii nabiyu nabigaa isoo booqday calayhi salaatu wasalaam oo xanuunada inta badan hebel waa bestiy xanuun weyn unbaa dadka laga booqdaa laakiin nabiga alayh salaam nin indhaha indhabug ku dhacday buu booqanaya gows baa xanuunay waxuu ahaa sudaac baa ku dhacay madax xanuun iyo goonjab waxaas dhan ciyaadada way soo wadageli booqasha way soo gelaysaa faxaadar nabi sal la alay slam uma qaala wuxuu yii ya zayd zaydow low ana caynaka ishaada hadday ahaato lamaa biha waxaa hadda ku sugan sidan baad ku indhabeesho indhahaada dhibkan u gaadho kayfa kunta tasnacu maxaad samayn lahayd kuwa qadar ishaada haddii bogsan weydo oo xanuunkan iyo jiradan iyo ilbeel ay kugu dhacdo qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaan lahaa asbiru kii sabra wa axtasibu ajirna xisaabta waan sabri lahaa ajir baana xisaaban lahaa ilahay inuu qiyaamaha iyo fiirnamayo aan soo galo qaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi low ana caynaka ishaada lamaa biha waxaa hadda ku sugan xaasilun hadduu ahaan lahaayo waxaan kugu jira xanuunkan uu ku hayn lahaa uma sabarta aad sabri laheyd waxtasabta ajira aad xisaaban laheyd kaana hawaabuka hawaabkaada wuxuu ahaan lahaa oo keliya aljanata janno kaana hawaabuka aljana jannu ahaan lahaa bu nabi sala allah alay wasalam indhaha waa xubnaha ugu qaalisan aadamaha ugu qaalisan qofka hadduu xanuun kala qabo wax arkaayo wax iska fiirinaayo wax iska ogaanayo waxa weeyaan weli raju qabaa laakin dam markuu yahay indhaha laqabto waa aragta qof haddii indhaha laqabto ka war markii dugsiga iyo caruurta la ahaan jiray macalimiintii hore ee duruq tadriiska aadka u yaqaanay macalimiinta hore ee duruq tadriiska aadka u yaqaanay markay carruurta wax garaacayaan dadka dambaa laga yaaba jaamacad baan kasoo baxnay macaahid iyo duruq tadriis iyo dowlaad baan qaadanay welina waxaa lagu kari leeyahay ilmiha qaabka loo edbiya inay bartaan soo sama ilmaha marka indhaha laga qaba laga xidhaayo macalinka horto cadhadiisii way damaysaa cadhadii ilan marka waxaad garaacayso inaad caraysan tahay lama rabo meeshan dagaal maaha idbin baa la rabay adaa wax laba idbiso lakin adi haddaa caroota ka waran marka markuu indhaha macalin ka xidho ardayga isaga waxaa wey macallinka waa degaya kadib si niyir ah iyo meelaha laga edbin kara kaga dhufan yaani ilmihii markaa ma arkaayo gacmaha ma taagtaagayo dagaal iyo xarba ma gelaayo isagoo indhaha ka xiran markaa lagusaa uga dhufan arda imahana waa ogyahay imahana waa ogyahay inaan madaxana lagu dhufan doonin isha iyo ilkahana lagu dhufan doonin wadnaha iyo feerahana laga dhufan dooni waa is ogyahay ogyahay meel loo dhufanayo macalin qariban inuu yahay mooyeen marka waa masalada hadda inta badan hadda dhibaatada ka jirtay kamid tahay dad badan dadkii oo dhan nin walba wuxuu yiri anigana macalin baa noqon soo saa ma macalinimadii way saalanaatay shortcut bay noqotay meel gaaban baa laga helay marka waxaa la rabaa macalimiintii haddiina dowlad jirin tarbiya iyo tandiim iyo muxuu aha seminaaro bixinaysa inaan inaga seminaara isku qabana loo bahan yahy seminaara isku qabano ninkii macallin noqonayo bilaahi calayka macallin ha noqonin adoon dowra soo qaadanin adoon dowro qaadanin dowra turuq tadriis aan qaadanin maskaxdaadaa ku buuxda in lagu garaaci jiraa kugu cusub haddaad wax bilaabaysaa madaxnimaad bilaabaysaa iyo muxuuha ah, qahri iyo awood iyo sulda intaadan bilaabin horta xoogow soo baro see wax loo baraa iyo see wax loo edbiyaa soo baro markaa kadib salaf ulumma marka carruurta loo keeno waxay dhihi jireen kuma keenin litucallimahu wainamaa ataytu laka ataytuhu laka li litu'adibahu inaad edbiso soo maartid edbinta marka waxay ka muhiimsan tahay mararka qaar taxliinta edbinta lagu sheegana maaha in admaha la garaaco la tumo oo la ergagixiyo oo caruurtu ay markii maalmaha dugsigana ay naxaan oo ay cagajiid noqdaan maalmaha kalena ay fahmaysnaan sax maaha <clears throat> marka innaga waa in dib iskugu noqoso inagi maaha inagi way mogtahay marka jazakum llahu khayra arrintaas waa la dadaalayaa macalimiintii khayr ina siiyo ahlu qur'aanka ahlullahi wa khaasatuhu weeye laakiin masaladaas waa in aada loo dadaalo marka marka ilmaha indhaha laga xiro de waxba ma kala oga waxba ma kala oga ah. qofka markaa markuu indhaha ka xiran yahay laakiin wuxuu dareemayaa baqdi iyo wuxuu dareemayaa cabsi dhinaca kalena wuu dareemaya hagee wax kaaga imaan doonaan hagee wax kaaga dhici doonaan waa isleh su-aashaa way jirtaa lakin dhinaca kale faidada marka laga fiiriyo ilmihii wuuu ushi macalinka meel fudud bu kaga dhufan oo tartiib bu kaga dhufan lakin isagoo ku soo aadaya hadaa tira waan garaaci marka dambe ushiba intaa tuurtaa laga yaaba haraati inaad ku dhufataba waa carootay ah, ilmihii wa wax nafley oo kugu soo ordi oo iska qaqabu dhiyo ushan gacanta udhigiyo marka gacanta udhigo oo wejigiisii iyo malaamixdiisi caradiisi aad aragto adigana inaad loota ku dhufata laga yaaba dayib saxaabigan jaliilka u fiirsa marka radia allahu canhu wuxuu leeyahay waan ku sabri lahaa ajirra waan xisaaban lahaa nabigan wuxuu ugu jawaabay janaad leedahay adlahaan lehed xadiidku wuxuu leeyahay daciif bihada tamaam intan dhamaystirka ah ee qisada ah waa daciif laakiin waxaa sugan oo haabit ah inuu nabiga booqday zayd radia allahu canhu arda saxaabiga zayd binu arqama inuu booqday intaa thaabit waa sugan tahay iyado ah, min wajacin kaana licayni buu leh indhaha ayuu ka xanuunsanaa laakiin qisadan dambe iyo maxaa samayn laheyd iyo xaaladaas qaala xadathana musa qaala xadathana xamed can cali ibnu zayd ibnu judcaanki weeyaan dhowr jeer baan soo maray inuu daciif yahay xadiidka cilada ku jirtana weeyaan can ilqasim bni muxamedin ana rajula min asxaabi muxamedin nin asxaabtii muxameda dahaba basaru asxaabi muxamed wuxuu ka wadaa asxaabu rasuulillah saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalaam dahaba waxaa tegay basaruhu aragiisi baa tegey facaaduuhu markaasay booqdeen dadkii baa booqday o hebel waa indhabeelay uga soo tasliyeeya oo soo sabir siiya faqaala wuxuu yihi kuntu uriiduhumaa waxaan dooni jiray oo labadan indhood aan u jeclaan jiray liandura inaan ku fiiriyo ila nabiy nabiga calayhi salaam markuu noolaa saasaan u jeclaa fa amaa idaa id qubida haddiise la qoofsaday annabiyu nabigii calayhi salaam aan u haystay haddii la oofsaday oona hadda arkaynin fa wallahi baan ku dhaartay maa yasuruni ima farax gelinaayo ana maa bihimaa labadaasi xaggooda bedelkooda inuu i ahaado iska dhaaf wax kale bidabyin min dibai tabaala meesha tabaala la yihahdo waa makaan fi lyaman tabaala dabyigeeda kamid a ah. dabyiga waa baasha garanuugta la yihahdo eeleeele iyo garanuug iyo waxaasa la dhahaa in liigu bedelo xataa ma rabeen bu yiri hataa inaan ku helo inaan iska inabeelaan rabaa bu yiri waxbaba xataa aanan ka helin waxba aanan ka helin xadiidka daciif isnaad weeyaan cali bnu zayd bnu judcaan ninkaasaa ku jiro daciifa marka waa nicma indhahu nicmo weeyaan keliya maaha aragga nabiga alayh salaam looma haystee qur-aankoo lagu akriyo cilmigoo lagu barto iyo khayrkoo lagu barto wax badan ayuu indhaha ku taraayaan oo khayra ah loo adeegsadaa cibaado badan qala raximah llah xadathana cabdullahi bnu saalixin wa ibnu yuusuf qaala xadathana leyt qala xadathana yaziid bn lhaadi can camr ibn mualabin can anas bn malik radi allah canhu qaala samictu nabiy sala la alay slam baan maqlo yaquulu leh qaala allahu ilahay wuxuu yihi idabtalaytu markaan imtixaama addoonka bixabiibatayhi labadii u jeclaa safiyatahi iyo xabiibatehi waa isku wada mid labada uu jeclaa oo indhaha ah yuriidu wuxuu ujeedaa caynehi uu ku fasiray labada indhood markaan ku imtixaan kaga rido imtixaan kaga rido oo indha beel uu ku dhaco uma sabra uu ku sabro awaltu waxaan ugu bedelaya aljanata jannada ugu bedeli saasuu leya ilahi subxana watacaala waa xadiid qudsi wey janna qofka indha beela oo ku sabra waa ahlujano hadduu ku sabro janu ka heli xadiidku xadiis cad oo saxiixa weeyaanoo xataa musanifka bukhaari fi saxiixihi ayuu kusoo saaray jaamicu kusoo saaray leanna waa nooc ibtilaa ah oo aad aad u culus wey aad u culus waad aratay dadka indhoolayaasha iyo dadka kale xaalkooda qof mar walbaba in la wado oo gacanta la hayo oo la hago u baahan oo aan cadow kusoo socdo iyo hingarlo kusoo jeedo midna aan kala fahmi karin oo iska ilaalin karin aad buu maarata ushakaban yahay qala الbخariyu raximah الlah xadathana khaطاab qala xadathana ismاعيل can thabit بn cajlan aw isxaaq بn yazيd qala xadathana ismاعيل qala xadathanii thabit can اlqasim بn mحamedi an abi umamat albahili suday ibnu cajlan radia allahu canhu an nabiyi sala allahu aleyh wasalama nabiga alayh salaam uu ka maqlay yaqul lahu qaala wuxuu yihi nabigu yaquulu llahu ilahi wuxuu leeyahay wa xadiid ilaahi xadiid qudsi ya bna aadam bna aadamow idaa akhadtu kariimatayka labadii wanaagsanaa ee jecleed ee qiimaha badnaad haysatay markaan kaa qaado fa sabarta aad ku sabirto waa indhihiye cinda sadma marka u horeysa hoyataba sadmada marka u horeysa kugu dhacdo lagu yiraahdo dhakhaatiirta kudha khalaas indhahda rajo ma laha aad inaa lilahi wa inaa ilaa rajicuun taa tiraado ku sabirto waxtasabta ajira aad xisaabato xag alle iyo hor aakharo lam arda laka kaaga raadli noqon mahayo thaw thawaaban thawaab iyo ajir duuna janna jannada ka sokeeya abaalgud janno ka sokeeya kaaga raadli noqon ma jirto janno umaad ku hiran haayadii baa loo taabtay haayada loo socdo yasca bihi saacuun wa yushamiru bihi lmushamiruun dadka o dhan waxay u socdaan maxay tahay aljanna marka jannadii baa toos lagu sheegay waxaa layidhi tawaabka kale iyo ajirada kale kifadaada ma buuxin doonaan janna ma ku gadi doontaa ma ku heli doontaa lama oga laakiin hadda waxaa loo damaano qaada inuu jannadiiba gelayaba hadii saxiix xasan saxiix weeyaan oo qaarna saxiix ligayri bay leeyihiin nacam ismaaciil bnu cayaashkaa saduuq fi riwaayati can ahli beladihi ismaaciil bnu cayaash ninkaa sanad ku jira ismaaciil bnu cayaash la yihahdo ashaami reer shaam buu ahaa marka riwaayatuhu can gayri shaamiyiin daciifa ismaaciil bin cayaash haddaa aragto ninka uu ka warinayo hadduu noqdo qof aan reeshaam ahayn ismaaciil bin cayaash baad aragti ragga ninka u ka warinayo ad baari reeshaamba hadduuna ahayn xadiiskiis daciif wey walidalik xadiis mashhuura jira xadiis mashhuura ayaa jira oo macalimiinta qur-aankana khuseeya yah muxuu yahay gabadha qabta xaydka qabta xadiidka kusoo arooray qur-aan ma akrinayso gabadha caadada qabta qur-aan ma akrinayso xadiidka kusoo arooray waa riwaayat ismaaciil bn cayaash can alciraaqiyiin smart marka hadduu isagoo ismaaciil bn cayaash uu ka wariyey qof aan reer shaam ahaynna maxaa nidhi daciif marka xadidka asaga daciif wey walidalika gabadhu qur-aan kor way ka akrin kartaa kitaabka ma taabanayso kitaabka ma taabanayso ayib laakin xadiidka kaa hore kaa hore unba ayuu xoojinayaa waa mutaabaca baabuna ina yaqcadu lcaa'idu qofka caaidka wax booqan xaggee fadhiisan qofkii jirnaa markaad u tagto xageed ka fadhiisan waa qof xanuunsan oo laga yaabo in dharkii iyo cawradii iyo asturidii iyo waxaasoo dhan uu iska tasaahulayo ah, gadaal hadaad ka fadhiisato lugihiisa ka fadhiisato cawradii baa laga yaaba inaad aragto waaa laga yaaba adoo iska iska fadhiyo xanuunkii a u lahaa lugta inuu qaadaba yaa dhici karta xaggeed ka fadhiisan xadثna أحمد بن عيسى qال xadثna cبداللhi بن وهب qال أخبrnي cمر عن cبدiربي بن سعيد qال xadثnي المنhال بن cمر عن cبداللhi بن xاrث عن iبن cbاsi qاal kاna النaبyu slى الlه عليه وsلم wxu idaa caada lmariضa qof jiran hadduu boqlo jalasa cinda ra'sihi madaxa agtiisu fadhisan jiri xagga madaxu ka fadhisan jiri rasulka alيه الsلaatu وsلام aadaabta fiiri marka uma qaala wuxuu yihi nabiga alay slam wuxuu dhihi jiray sabca miraar toddoba jeer ayuu ku tufi jiray ninkii wuxuu dhihi jiray asأl الlaha alcadiima rab alcarsh alcadiim an yashfiika yashfiika baad iyadoo kordhaysa haddaad goddo yushfiika tirada habaar bay noqon yuhlika kabay noqon ah, an yushfika haddaad tirada iyadoo goddo an yashfiika baad leedahay inuu ilaahay ku shaafiyo yaa ilahay kaaga baryaya waa tawasul biasmaa'ihi bismihi alcadiim asal allaha alcadiima raba alcarshi alcadiim ah, allahaas cadiimka ee carshiga cadiimka iska leh yaa waxaan weydiisanaya aan ku tawasulayaa an yashfiika inuu ku daaweeyo ku caafiyo fain kaana fi ajlihi ajashtiisiiyo cumrigiisii hadduu ku sugan yahay taakhiirun dibdhac oo cumrigii wax u dhiman yahay cuufiya waa la bogsiin min wajaci xanuunkiisa waa laga caafin saasuu nabi sal slam qofka hadduu xanuunkiis isagaa kii uu dhiban launan ahayn xanuunka ilahay waa ka caafinaya yani jirada kusii dheeraato oo isla silco taasa ilahay ka qaadiya waa caafinaya xilligii geeridiisa umuu ka dhiman marka haddii saxiixa ah wey xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo intaba way soo saareen hmm. meeqa jeer baa soo arortay in lagu akriyo ka riwaayada kalena way noo faa'iideysay sabca maraad ba soo arortay mase wuu qoraya kan sabca miraar waka toddoba jeer buu ku tufayaa toddobadu sideedaba waxa weeyaan waa cadad iyo tiro yani khaasiya bay leedahay laha khaasiya tirada sabcada la yihahdo waxa weeyaan waxaa ku xigta tirada thalaahada la yihahdo saddex toddoba labadaasa marka loolama waxyaalo badan sabcada ayaa yaa yaa la dhahaa yaa sheegaya shan shay oo sabca la sheegay yaa sheegi kara tama horta waa ducadii akrinay sabca la yidhaha haye sabcatu yudilhum allahu fii dili aha ya sabcatu sabcatu mathani sabca mathani fi qur'an sabca mathani surat fat sabca mathani fi qur'an ijtanibu sabca mabaqaat xagga salbiga haye dawaafu sabci dawaafka sabci ah haye shan baan haysanaa shan kala sheegaya o oh, jahanamaadna aaday likuli baabin juz maqsub waaya toddoba haya xagga fiican arursada bal horta haya a sabca samaawaat haye sabca ardi najaasat lkalbi sabca maraat aha way jirta sabcata maraat ma jirti haye hmm, sabcata maraati misoma jirin man tasabaxa ninkii kuqureecdo todoba xab waa timir soo ma jir xajwa almadina lam yaduru sumun walaa sixrun kaa ku khatima kaa ku khatima dayib toban baan helay wad weligaaba marka sabcadu aad bu cajab badanta halaathaduna way jirta iyaduna halaathaduna way jirta hal yaa ka sheegi kara halaathun man kuna fiihi haye shan gaadhsii haye sawmu thalaata ayaam min kuli shahrin ha a ah. ya bismi illaahi waka ciyaadada khaas ay kusaabsan tahay tanaa munaasib ah saddex jeer bismi llahi aladi laa yadura tu ciyaadada kusaabsan mari eh, qofka isku xanuunsan isku tufaaya ya soo ma jirta taana way jirta aye taa bismi llahi aladi laa yadur way jirta sax markaad xanuunsanaysa xageed saari gacantaada seer meesha ku xanuunaysa uma maxaad leedahay bismi illaahi uma wqudrati min shari ma ajidu halaatha halaatha maraat saddex jeer miya haye astakfir llah astakfir llah halaatha mara bacda tasliim intaa kujoojiye intaa kujoojiye meel fiican bay nagu dhamaatay ayib marka labada cadad cadadu sabca toddobada iyo saddexdu khasiilayin kuwa kale waa yar tahay inay isra raacaan inay isra raacaan waa yar tahay ayib tisca oo kale haddaa sheegto ayb xadathana musa qal xadathana rabic bn cabdillahi qaala dahabtu maca alxasani xasan baan raacay maciisa ilaa qataadaan aadnay qataadahaas saxaabi inu yahy qataada ibn nucmaan inuu yaha malinaya yaa sheegi kara qataada ibn nucmaan maadaama xasan bisri uu ka warinayo qataada marka saxaabi buu noqonaya sadusi ma noqon karaba qataada ibn nucmaan nin la yihahdo saxaabadeena saxaabada nabigeena alayh salaam waxaa kamid a qataada ibn nucmaan ninkii isha ay kasoo dhacday isaga oo khazawaad ku jiro aroosna ah yaa il kasoo dhacday marka nabigu oola yimid alayh salam wuxuu yihi aroosna waan ku cusbaa ishina sidan ay noqotay nabigaa ku celiyay alayhi salaatu wasalaam gacantiisu nabiga ku celiyey waa bogsaday wuxuu dhihi jiray weligay xataa iguma dhicin daaf iyo bakooro iyo indhabug iyo weligay iguma dhicin buu dhihi jiray ishiis wiiluu dhalay baa gab gabay abyaad soo qaad soo qaadan jiray oo gabi jiray oo dhihi jiray aniga waxaan ahay ninkii aabihiis uu ilaahay nabi maxamed alay slam ishiis ku celiyey abyaadda beriya keeni kara ama galabta haye shadran keen galabta waayahay wuxuu leeyahay qataada iyo nacuud anagoo booqanayno faqacada cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fadhiistay halkaas ka fadhiisan xagga madaxu ka fadhiistay fasa'alahu markaasuu su-aalay oo yihi bal see tahay uma dacaa waa u duceeyey qaala wuxuuna yihi allahuma shfi qalbah ilahu qalbigiisa caafi washfi saqamah jiradiisana bogsii saasuu yiri qofka xanuunsan ilaa murug iyo walbahaar iyo qalbiga yaa wax badan qalaqa kaga jiraa washfi ilaa qalbigiisana daawi daawee washfi ilaahu caafi saqamahu jiradiisa xadiidku saxiix waay bacdu maa maa yacmalu rajulu qofka wuxuu samaynayo fii beytihi gurigiisa markuu joogo marka masalada musanifka istidraad mararka qaar laakin calaaqay la leedahay guriga haddii la joogo maxaa la sameyn dadka jiran booqo ka warhay ukhidme xadathana cabdالlah بn الرajا وxfs بn cmr qaala xadathana shucba can xakm can ibrahim can aswad qaal sa'altu caaishaةa radi allahu canha waxaan su-aalay ma kaana yasnacu nabiy sal slam muxuu samayn jiray fi ahlihi reerkiisa markuu joogo faqaalat waxay tiri kaana yakunu fi mihnati ahlihi khidmada ehelkiisu ahaa kaana wuxuu ahaa yakunu kii ku saabsan oo ka qayb qaata fi mihnati ahlihi mihnati ahlihi ehligi ehelkiisa reerkiisa khidmadooda iyo shaqada reerku ka qayb qaadan jiray fa xadarat الsalaatu salaada markay gasho kharaja waa bixi jiray hadday salaad gasho xaqullahi u yimaado addoomaha iyo guri guri iyo waxaas dhan waa ka tegi jir rasulka aleyh isalaatu wasalaam saxiix weeyaan sidaa way marka ay adduunyadana inaad dantaada ka qabsato hadday aakhare iyo howlo iyo diina ay imaatana aad mar walbaba aada horay saabiqiinta ku darmataa loo baahanya hagaasaa la rabaa qala xadathna musa qala xadathna mahdi bn maymun an hishaam bn curwata an abi qaal sa'altu caaishaa radia allahu canha waxaan su-aalay ma kaana nabiyu nabiga alayh salaam wuxuu ahaa yacmalu kii sameeyey fii beytihi gurigiisa muxuu ku samayn jiray qaalat waxay tiri yaksifu nacla kabihiisuu nabiga alayh salaam dhaadan jiray kabta haddii ka go-do waa dhaadi jiray nabiga alay slam kabtiisa wa wuxuu samayn jiray maa yacmalu rajulu dadka kale caadiga ah waxay ku sameeyaan fii beyti guryahooda ayuu ka samayn jiray hadday noqoto in xoolihii la liso hadday noqoto in dharkii la tasho hadday noqoto in la khidmeeyo shaqadaas wax ka qaban jiray rasulka sala allahu aleyh wasalam waa saxiix tawaaduca nabigeena tusaysaa inuu ahaa nabi rasuul ah uunan ahayn melig dadka mulugta iyo boqorada iyo salaatiinta iyo madaxda kuwa in loo khidmeeyo mooyeene tallaabo farma qaadayaan wax walba halka in loo soo dhigo mutawafir ayay sugayaan marka nabigeena alay salam waxad garanaysaa nabi rasuulah mutawaadica cabdi inuu ahaa ilahay oo hogaansan ilahay ku xidhan aan inaba dadka iska weynaysiinin xadathana isxaaq qaal akhbarana cabdullahi bn mubaarak cabdullahi bn walid qaal an sufyaan an hishaam can abihi qaala curwo weeyaane saaltu caaisha waxaan su-aalay radia allahu canha ma kaana nabiyu wuxuu nabigu ahaa yasnacu kii sameeyay fii beyti gurigiisa qaalad waxay tihi maa yasnacu axadukum axadkiin muxuu sameeyaa fii beytihi gurigiisa markuu joogo adigeele muxuu sameeya nabiga markuu gurigiisa jooge maa yasnacu muxuu sameeyaa axadukum axadkiin fii beytihi muxuu sameeyaa markaasi jawaabtiisii qaada waxay tihi qaalad waxay tihi maa yasnacu axadukum yasnacu wuxuu samayn jiray maa yasnacu axadukum axadkiin wuxuu ku sameeya fii beytihi gurigiisa markuu joogo oo ah yaksifu nacla kabtiisa kabihiisa waa yeelan jiray wayarqacu thawba maradana waa karkari jiray wayakhiidu waana tori jiray a atarqiic wlkhayd waa kala duwanyin yihin tarqiicu waa maxay waa meel maro ka go'day oo wax kale lagu kabaayo maro kalea meelsa way duleeshaa talma ma geli karto in waxay rataa maro kale lagu kabo marka karaaka weeyaan wayakiiduna waa meel dilaacday oo markaa laisku keenayo oo la tolayo wey taasaa khiidka la yihahda labadaba waa ka dhacday nabi sala allah alay wasalam saxiix wey xadidka axmed ibn xibaan oo soo saareen qala xadana cabdالlahi بn mubaarak qal xadana mucaawiya bn salixi an yaxya bn sacيidi an camra binti cabdiرaحman qiila lcaaiشha radi allahu canha waxaa lagu yihi maada kaana rasuul lahi sala اlahu alيه wasalam mxuu aha yacmalu kii samay fi beyti gurigiisa inta kale waa la ogyahay nabiga waa la arkaa waa lala socdaayo saxaabadii ku dhex jiraayo warkiisa waa la hayaa iyo ficilkiisi iyo aqwaashiisi iyo dhaqankiisaba guriga markuu jooga hada haweenkiisa umaa ka waraya caaisha la weydiiye oo cinaayo gaara iyo xifdigeedan oo caadi ahayn aad u xifdin ayaa la su-aali jiray haweenka kalena waa la weydiin jiray marar badan qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa nabigu bashara min albashar horta rasuulku bashar buu ahaa basharka kamida oo waxaa dha dadka dhaqan ahaan caad ahaan ay u baahan yihiin cuntada cabidda jiifka mucaamalada reerka waxaasoo dhan dadku kala mid ahaa yaflii thawba marka maradiisu uu furfuri jiray falyiga waa marada oo la furfuro oo maarata la nadiifiyo taasa falya la yihahdaa wayaxlibu shaata neefkiisa ariga ana nabiga alayh salaam waa lisi jiray lthoba e marada markay isku laalaabato kale oo lakala bixiyo oo kale iyo taasaa falya la yihahda marka shardina ma aha inay marada markaas wax lagu arko wax ku yaalaan eemda waa wey marada aad haysato dharkaada inaad nadaafsato oo aad laalaabato ood fidfidsato saas weeyaan macnuhu wayaxlibu shaatahu shaatadiisana nabiga waa waa lisi jiray yaxlibu shaata neef ada marka lalisayo mataqaana yani dabar sida looda iyo lama dabro looda waa la dabraa ayib geela miyaa la dabraa haddii hal diidadna ay noqoto dhib badan marka ayadaa qaab baa jirta geelida ku dhaqmaan ay u lisaan ariga laakiin lugtaa dambe unbaa ayar waxaa la gashani xagasha xagasha lagu laabi xagasha lagu laabi sidaasaa marka loo lisaa ariga loo lisaa ayib waa wax iska tabarya intaasaa ku filanba saxiix wey xadiidka baabu wuxuu ku saabsan yahay idaa axaba arajulu akaah hadduu ninku jeclaado walaalkiis falyuclim ha u sheego ha ogeysiiyo ah, maxabada iyo jeceylka alla dartii lasu jeclaado janna lagu galaa hooska ilahay baa lagu helaa marka labadan qof eh, qofka qof jeclaaday waa inuu usheego sababtoo ah maxabad waxaa fiican inay mutabaadil noqoto oo laiska warhayo xagg iyo xaggaba waxaa imaanaysa tacaawun iyo iskaalmaysi waxaa imaanaysa qofkii maxabad iyo jeceyl ku hayay inaad adigana cinaayo siiso dhowrto oo aadan ku turaan turoonin marka in lais ogaado oo darteed weeyaan qal xadaana msdd ibn msrd qal xadaana yx bn saciid an thawr qal xadaana xabib bn cubaydin an miqdam bn cabdikalib radi allahu canhu waqad kaana qad adraka wuxuu ahaa kii haleelay qad kaana qad adraka yani ninka xabiib baa laga wadaa xabiib bn cubaydin wuxuu soo gaaray miqdam bn cabdikalib soo gaaray baa loo jeeda saasa loo wadaa wuu soo gaaray waqad kaana wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa xabiib qad adrakahu kii soo gaaray saxaabiga miqdam bn cabdikalib la yihahdo qaala miqdaam wuxuu yihi qaala nabiyu sala la alay waslam nabigu wuxuu yihi idaa axaba axadukum akhaah axadkii walaalkii markuu jeclaa falyucdimahu u anahu axaba inuu jecel yahay marka jeceelkaasi marka wuxuu noqon jeceel iyo almutaxaabiina baa layihi mogtahay laba is baa meesha ka soo baxaysa mida kale qofkaad jeceelkiisa u sheegto isagana waa kuu duceynaya axabaka allahu aladii axbabtanii min ajlihi aw liajlihi ilaahay dartdartigi u jeclaad ha jeclaado ducadaasna waa laga heli ka sheegto saxiix weeye xadiidka axmed iyo abu dawud iyo tirmidi iyo albani wasaxiiha fi ayr mawda kusaxiyeen nin baa nabiga alay salam isagoo la fadhiy wuxuu yii nabi allow ninkaas maarata ha waan jeclahay markaasuu nabigu wuxuu yihi aclamtahu dhalik ma u sheegtay ma ogeysiisay maya qum fa aclimu bu orod oo u sheeg buu yihi markaasuu usheegay wuxuu yihi inii uxibuka fi llah ilahay dartii baan kugu jeclahay axabaka allahu aladii axbabtanii lahu bu yihi ilahay dartii u jeclaatay haku jeclaada buu yihi taas wey marka qaala almusanifu raximah llah xadathana yaxya bnu bishrin qaal xadathana qabisa ibnu cuqba sheikh lbukhaari wey lakiin maanta biwaasita buu kaga qaaday qaala xadathana sufyaan can rabaxin rabax bin abi macruuf weeyaan waa saduq lahu owhaam saduqun lahu owhaam ayb an abi cubaydillaahi can mujaahid ibnu jabrin qaala wuxuu yihi laqiyanii laqiyanii waxaa ila kulmay rajulu min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiisa mid kamid ayaa ila kulmay faakada wuxuu qabtay bimankibi garabkayga min waraai gadaal gadaal bu intuu iga yimid bu garabsa qabtay qaala markaasu wuxuu yihi amaa inii uxibuka waan ku jeclahay ayuu yihi hebelow waan ku jeclahay maxabadaasi ilaahay dartiia tacaawun cala albiri wataqwa ah muxuu ahaa khayr iyo wanaaga ah diinta iyo daacada iyo wanaaga laisku kaalmaysan laisku jeclaan ayaan ku jeclahay ilahay darti so muwaxidiin muslimiin muminiin walaal marka ilahay darti baan ku jeclahay qaala wuxuu yihi saxaabigiina axabaka allahu ladi ilaahay haku jeclaado aladi alihi axbabtanii lahu ay liajlihi ay jeclaatay faqaala faqaala wuxuu yihi ninkii asaga ahaaye maxabada sheegay yiri waan ku jeclahay lawlaa ana rasuula allah hebelow ilaahay rasuulkiisa alayh salaam hadduunan qaala dhihin idaa axaba arajulu ninkii markuu jeclaaday arajula nin kale falyukhbiru u sheego hadduuna nabiga dhihin anahu axabahu inuu jecel yaha u sheega hadduuna dhihin maa akhbartuka kuma sheegin inaan ku jeclahay waan qarsan lahaa bu yiri maa lakin nabiga yiri alayh salatu salaam u sheegay leanna inaad qofkan jeceshahay ilahay darti ujeceshahay waa cibaado cibaadadana asal maxaa u ahaa in la qarsado riyaa iyo isusus iyo lagaa sheegay iyo lagaa maqlay ka tahay inaan lagu dhihin darteed ayaa markaa u qarsanaysa marka hadoona nabiga alayh salaam una dhihin u sheega ma sheegay bu yiri qaala uma akhada wuxuu guda galay ninkii asaga ahaa ninka waan ku jecelahay yiri jeceelkii iyo muxuu soo jiiday thamaratu lmaxaba maxabada thamaradeedii waxaa ka dhashay inuu qofkii uqadimo wa maaratay wanaag iyo ugu qadimo gabar ba gabar baan kusiin bu yiri uma ah. akada wuxuu gudagalay yacridu calaya inuu ii bandhigayo alkhidba khidba iyo doonitaan gabad la doono gabadh buu ii bandhigay gabadha adoon buu yihi oo guurso qaala wuxuu yihi amaa ina ind cindanaa jaariya gabar baan haynaa amaa inahaa cawraa wayse ilaadahay ayuu yihi soo maarti maxabadii baa soo jeeday dhinacna maxaba iyo jecel darteed buu la jeclaaday ninkan inuu gabar guursado dhinacna ah maxabadii iyo jeceylkii wuxuu u keenay in wixii dhaliil ah ee ninka asaga a inuu ogaado ay tahay inuu usheego iska ogaado oma qarinin oma qarinin gabadhaa guursantuy kuma qalqaalin o kuma soofeynin oo maxaasinteedi wanaageedu oma sheegine dhinaca kalena wuxuu hadaad ku gelayso leannahu ila-aantu haddii diin iyo akhlaaq iyo wanaag kale uu jiro ila-aantu waxba dhibaata a ah malaha Ah, hal ilbay bay leedahay ama ay eh, cawra tahay isheeda maratay laga yaaba inay iskaba joogta ishi oo lakin ay si u kala qalocsan tahay baa dhici karta taa waxba a ah male kol haddii diin jirto lidalika nabiga alayh salam markuu isbandhigay muxuu yihi quruxdii iyo jamaalkii iyo diintii markii isgarab muxuu yihi fadfar bidati diin marka xagga ba hadday jirto diintaasaa la xoojinayaa lakin iska ogo dadka qaar way daneeyaan dadka qaar baa daneenaya waxyaalaha maa noocaas oo kale ah oo qofka ku saabsan qaar baa daneen oo iska ilaalin ama aan rabin ama ila dhinacaas marka waxaas o dhan waxaa soo jiidan maxabadi inuu wax ku hanuuniyo guur iyo wanaag haddana u maarata wixii jira xaqiiqa ah, waxba laga qarinaynin uu sheego xasanun saxiix qala xadathana musa bn ismaعiil qala xadathana mubaraku qala xadathana thaabit can anas bn malik qaal qaala nabiyu sala la alay slam wuxuu yihi ma taxaba rajulaani laba nin isma jeclaadaan ila labadooda midka ugu fadli badan wuxuu noqdaa ashadahumaa ka ugu daran xuban jeceylka lisaaxiibi uu jecel yahay ka labadii qof ayagoo saaxiiba ah oo isjecel baa midbaa sii jeceelki xad yahay oo ziyaarada hadiyada kawarhaynta booqashada salaanta difaaca waxlaqabadka mar walba reerki wa gurigi ka warhaya midna waa saaxiib laakin waxaasoo dhan ya ma laha lakin ninka waa jecel yahay saaxiibkii weeye waa waa lagu yaqaanaa laakin waa ka hooseeya hadba midka maxabadiis ay daran tahay kaasaa ka fadli badan midka kale kaana afdaluhumaa ashaddahumaa kawada daran xuba jecel saaxiiba u jecelya kaasaa fadli badan fadliyadaasaan loo tartamayaa oo loo socdaa ayb maa taxaba rajulaani ilaa kaana afdaluhumaa ashadahumaa xuba lisaaxibihi xadiidku saxiix weeyaan xibaan ah, mm. iyo xaakim iyo way soo saareen keyrkoodba baabun wuxuu ku saabsan saabsanyay idaa axaba rajula ninku hadduu nin jeclaaday idaa axaba shaksu rajula nin buu jeclaaday falaa yumaalihi yuuna la murmin walaa yas'al canhu yuuna dadka waweydiinin soo maarti marka maxabadaas in la ilaaliya ubaahantay oo laga dhowro waxyaalaha qaribaya doodu iyo muranku wuxuu keenaa sakiina sakiima iyo sakiima suduur iyo dhaqaa iyo wuxuu nufra iyo kala fogaasho ayuu keenaa marka saaxiibka hala doodin haddaad qancinayso si qabow oo degan naseexo ah walaalnimo ah laakin muran iyo markay faratataag noqoto waa kala boodaysaan waa kaa didaya falaa yumaari la murmin walaa yas'al canhu yuuna weydiina maxaa laga wadaa dadka kale ha su-aalin ninkaad saaxiiba tihiin oo tiri ilah dartan kuu jeclahay inaad dad weydiiso tirahdo war hebel ka warrama ya hebel ka warrama inaad tirado ma fiicna maxaa hebel ka warrama markaa tirado maxaa ka dhalanaya dee dhaliil baa lagu sheegi karaa ninkii aad daahirka kore ka xukuntay adigana daahirka un baa lagu saaray oo wallahu yatawala saraair w qarsoon ilahay baa yaa iska lahaa daahirkii kore ee wanaagaha eed kala macaamuli laheed qalbi wanaag ad kula socon laheed yaad baadhitaan gashay markaasaa ceeb ee dhali lagu sheegay maxaa imaan marka maxabadii filaahi aheed inay meesha ku burburto kala tag baa imaanay taasa imaanaysa waxaa kaloo imaanaysa qofkii inaad dabagashay baa loo sheegi karaaba ah, markaasuu deena isagina yuu leeya an anugu dadki u weydiinayaaba oo xaalkay ogaanaya marka isagana wuxuu dhihi karaa warnimana kala daaba macaanihi warkayga iyo dabagalkayga kugu wata marka ba fiicna shib dheh wixii kuusoo baxa arag laakiin muuqaalkaa kore kala macaamil xadathana cabdالlahi بn صالح qal xadathani mعaawiya an aba zahiriya xadaثahu can jubayr bn nufeyr can mucaad bn jabli anahu qaal idaa axbabta an ahan walaal hadaad jeclaato falaa tumaari hala murmin walaa tushaarih wax shar ahaan ku samaynin tushaarih laa tafcal alayhi shara shar ha ku samaynin tushaarih waxaa kaloo la yihahdaa laa tucaamilhu mucaamalat الshiraai wاlbeec beec iyo shiri iyo waxgarasho iyo waxba yana dhex marin lanna inta badan bini aadamku markii maal u dhex maro xoola hadduu dhex maro cadaawad iyo isku dhac baa imaada ah, dadka marka dalabatulcilmi layahay wax lasbaranaayo khayr laiskugu imaado waa laisjecelya suuqa marka laiskugu tago beec iyo shir iyo shirkad iyo wax la noqdo de iskutataag baa imaanaya xisaabtan iyo garacdaa baa bilaabanaysa ya labada nin oo markuu arkay nin ismucaanaqeynaysa o isdhunkanaysa oo isku faraxsan nin baa arkay muxuu yihi laxajeclaan dhex marin bu yihi soo ma Ah, xeejaala dhemarin bu yii xoola dhexmarin bu yiri xeejaala ma inaad la kulanto tuwaafiya tusaadifa inaad la kulanto amar ilaahay dadka aad weydiinayso lahu ninkaa asagaa caduwan cadow uu leeyahay tusaadifa facasaa an tuwaafiya inaad la kulanto ood heshaa dhici kartaa caduwan cadow lahu saaxiibka uu leeyahay cadow saaxiibka uu leeyahay baa laga yaaba hebel ka waran markaa fa yukbiraka uu kuu sheego bimaa laysa fiihi waxaanu ku sugnayn wuxuunan ahayn uu kugu sheego fa yufariqa uu kala geeyo baynaka adiga baynu dhexeyn u kala geeyo ah, soo mart qofkan oo cadow ay yihiin wax udhexeeyaan baad laga tira hebel ka waran ma hebel ha war iskaga carab ah, nina la saaxiibi kara ma ahe ah, seed oo la saaxiibta hebel seed u wadaa ila akhiri hadalada aan wanaagsanana dhacay kamid tahay arrimahaas wax ma fiicna ah, labadan qof haduu ilahay isku macaanayey isfahmeen isla socdeen isjeclaadeen banaanka in laga maro saxiixulisnaad weeyaan qaar dadka qaar xasaasiyaba ku dhiciba maba la tusi karo laba qof oo saaxiiba laba qof oo saaxiiba oo ilahay darti usaaxiibay oo wada socdo oo isku xidhan oo kala warhayo oo markaad ku aragta kala ad arki yah nacam marka maba arki karaa inta badan ah, maxaa udhexeeyay iyo maxaa isku daba socotaan iyo maxaa eh, samaysaan iyo gurub baa tihiin ila akhiri yaa la dhahaya saxiixulisnaad xadiidkan hadda aan joogna halkaa ku dhaaf ayb qala xadathana almuqriyu qala xadathana cabdiraxman eh, alifriqi weyan cabdiraxman kaasi cabdiraxman ibn ziyad alafriqi an cabdillahi bn yaziidi qala an cabdillahi bn camr an nabiyi sal lahu alay wasalam qaala nabig wuxuu yihi man axaba qofkii jeclaadaa ahan walaal buu jeclaaday muslim ah lilahi alla dartii buu u jeclaaday lilaahida waa ikhlaaskii lilaahi alla dartii buu ujeclaaday wax kale dan kale kama leh filaahi buu u jeclaaday fi aacati illahi wa fi diinihi wa fi tacaawun cala albiri wataqwa filaahidan waa waxwalqabsi lilaahida horena waa ikhlaas alla dartii baa u jeclaatay haddana filaahi baad ku dartay oo in khayrka lasku kaalmaysto cilmiga lawada dhegeysto kutubta laisla akristo laisku weheliyeelo muxuu ahaa khayrka laisku sheego wanaaggii iska kaalmaysto filaahi man axaba qofkii jeclaada akan walaal lilahi alla dartiis filaahi fi diin illahi wa fi daacatihi u jeclaada qaala kii kalena uu yihahdo ini uxibuka lilah ilaahay baan kuu jeclahay dartii baan kuu jeclaa den uu yihahdo fadakalaa jamiican dhammaantood ay wada galaan aljana janno ila ilahay dartii isku jeclaadeene ay janno galaan kaana ladii kiibaa wuxuu noqon axaba jeclaaday filaahi u jeclaaday arfaca mid ka koreeya darajatan daraja lixubihi jeceelkii filahi u jeclaaday buu kaga daraja sareen kii kale cala ladii kii kale yuu ka daraja sareynayaa axabahu jeclaaday lahu ay lilaahi u jeclaaday soo maarti meesha waxaa taalla lilaahi wa filaahi iyo lilaahi niyo ilahi darti aan ku jeclahay lakin wax kale oo tacaawun iyo howl howl iyo waxaas kale ma jirto ilah darti aan isku jecel lahay waan ku jeclahay muslimiinta jeceyl gaarah ayaan kuu qabaa laakin fi laahidii in tacaawun la sameeyo oo khayr la wada sameeyo oo laisla qabtadi ya ayuu kan ka gaabiyey kanna fi laahidii buu ku daray a kana marka aji sareeya kaana ladii kiibaa wuxuu noqona xaba jeclaa fi llaahi rafaca mid ka koreeya darajatan lixubii jeceelkiisi ala ladii buu ka koreeyaa axaba u jeclaaday lahu lilahi u jeclaaday daciif lisnaad cabdiraxmaan ibnu ziyaad alifriqi ninkaasa daciifa baab lcaqlu caqliga fi lqalbi qalbigu ku jiraa waa masalo muran dadka dhexdiisa dhalisay dadkan wax fiiriya mxuu ahaa ashyaada maadi maadihaan ufiiriya iyo xusuusahaan ufiiriya yaa waxay ishkaal geliyaan oy ka hadlaan xagee weya caqligu caqligu xagee ku jiraa caqliga xubintee maamulaysa sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala ayaa masaladaasi la weydiiyey riyaad saalixiinka ku sharxaya siduu soo gurinaya ibn raslan wuxuu leeyahay masalada iyada ah qur-aankii bay ku caddahay maxaa loogu murmi afalam yasiruu fi lardi afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha quluub baa la yidhi markaasaa caqligin waxaa loo celiyey qalbigii baa loo celiyey wax wax garanaya waa qalbiga wey yacqiluuna biha wax gortaan qalbigaa marka caqliga caqliga leh ee caqliga iska leh wax garanaya xagee ku jiraa fa inaha laa tacmal absaar walakin tacmal quluub alati qalbigiina sadriga ku jira xabadka ku jira marka saddexdaa shay isku keen waa qalbi waa caqli xaggee dagaa ku yaala fi suduur xabadka ayadda way ku cadda marka waa daahir wey way ku cadda ah, caqliga waxaa wey qalbiga caqliga ka imaada ah, caqligaas waa caqliga maska dad waxay leeyihin waa waa maskaxda caqliga waa maskaxda mid oo eh, ku sacuudi ah waxaa la yii waa waxay murmayaan kuwa sacuudiga ah sheekeysan way murmayaan caqligu waa madax maskaxda iyo waxaa weeye waa qalbiga isku qabteen markay isku qabteen ya mid baa wuxuu yihi maskaxda wey niman waxaa jira sadiq la yihahdo sadiq bangladesh iyo hindiya iyo ka imaadaanoo sacuudiga ushaqeeyaan marka soddon sano hadduu joogo carabi carabi ma baranayaan soddon sano carabi marka asaga uu jeexday ay jeexdeen oo dad kale ay ku barteen markii dambe carabta xataa ay caruurtoodii xataa ay qaateen oo luqa sadiq la yihahdo ayaa jirta marka wuxuu yihi maskaxda waay markaasa masaa ku tahay sadiiqaasoo ka dhaha maaha anta maafi muk eh, marka ali caqli male ay kuleeyihiin anta maafi muk soo ka dhaha maaha maafi muk yani marka qaar ba waxyaqa muka iyo maskaxda wey caqliga qaar baa sidaa qaba lakin ayadda maxay no cadaysa inuu yahay eh, alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa ljasadu kulu laakin maskaxda waxay dhahaan waa aalatu taswiir waxbay sawiri maskaxda waxbay sawiri oo ay fikiri taswiirta ay bixisay waxay u diraysaa qalbiga udiraysaa qalbigaa go-aan ka gaaraya qalbigaa go-aan ka gaadi oo xun iyo sanba kala saari oo kala shaandhayni oo awooddi iyo umuurtaas qalbiga iskale qalbigaa iskale marka musanifka u baabaystay raximah llahu tacaala alqalbu fi alcaqlu fi lqalbi aka qawla waaxidan halkaasu saga gaarsiiye xadathana saciid bin maryam qal xadathana moxamed bn muslim qala akhbarani camr bn dinar can ibni shabizuur can ciyaad bn khaliifata can caliy radi allahu canhu samica bisifiin cali buu maqlay sifiin meesha la yihaahdo nahru lfraad buu u dhaweeya meesha waaqaco weyn baa ka dhacday beyna caliyin jeiska cali iyo jeiska mucaawiya dagaal weyn oo ka dhacay baa sifiin la dhii jir meeshaas magaceeda wey yaquulu cali oo lahan maqlay sifiin meesha la yihah isagoo joogoo leh ina alcaqla fi lqalbi caqligu qalbigu ku jiraa waraxma naxariistu wa ina araxmata naxariistuna fi lkabidi beerkay ku jirtaa beerka naxariistuna beer ku jirtaa oo waad artay hadi hooyo waa beer hebel waa beer beerkii wadnaha soma beerka marka ada naxariista laga hadlaayo naxariis marka laga hadlayo xagee loo nisbeeya innagaba waana isticmaala soo ma beerkan isticmaalna beerka marka naxariista wey waraxmata fi lkabad wraafa raafadu naxariista way kasii xeel dheer tahay ka daqiiqsan tahay raafada iyo iyo raxmada oo ay ku jirto cadfi iyo dhimrin ay ku jirto fi dixaali waa beeryarta dixaalka waa xubin kale oo iyadana beeryar baa la yihah beer iyo beeryar baa kala jirta waa xubin waxay dhahaan yustaqnaa minha haddii qofka laga saaro waxba noqon mahayo waxba noqon mahayo oo laga laga tuuro beenamaa beerka aan laga maarmi karin qofka beer la-aan ma noolaan karo laakin dhixaal iyo beeryar la-aan waa noolaan karaa waad garanaysaa sooma beeryarta ya ayib wanafas neefsigan aad arkaysaan hawadan la neefsanayana nm nicmada weyn fi ria ayay ahaatay sambabaha riada waxaa weeyaan waa sambabka sambabaha waxaa la dhahaa riatain waa laba sambab ayay neefsigan xaggaasi ka imaataa ufiirso wax qalab ah oo technolojiya ah, oo baaritaana oo la haystay xilligaa ma jirin soo ma waxa laga sheekeynaya waa maxay xataa wax ayna gaarin kuwan hadda qaarkood maskaxda weeyaan bay leeyihin caqliga way ku wareersan yihiin marka yani naafsiga inay ku saabsan tahay sambabaha xadiidka nabiga aleyh salaatu wasalaam uu noo waa cali bin abi aalib calina hadda waxaa weeyaan tarbiyadii iyo aadaabtii nabigu qaatay cilmiga halkaasu ku xidhan yahay kolaba halkaas kuxidhan yahay masaaishan oo kale waa masaail ubaahan waxyi iyo rafci baahan wey xasanu lisnaad wey xadiidka walidalika hadda waad aragtaa cudurkan wabaha ah daacuunka asaf marka ilahay hanaga caafiya waxay udhintayna ilahay ha u naxariistee saaxiibka anagoo qaalihaabaa shalayta udhintay oo dhihi jiray sheekh maxamed xasan ashkir oo runtii saddex sanaan waxaan wada joognay jaamica alislaamiya madiina hal sanaan ka horeeyey sanad buu iga dambeeyey marka saddex sanaan yaan wada joognay madiina manawara nin aad u qiimo badan bu ahaa oo qiimo badan oo nagu soo ziyaartay markaskan yaa udhintay Eh, marka raxmat اllahi عalayh waskanahu fasixa janatih wغafara dhanbh wwasaca mudklah waadklahu daaran khayra min daarih ahlan khayra min ahlih wzawjan khayra min zawjih ilahi subxaanahu watacala anaga aqbalo ayib marka cudurka hadda waa ratay oo tanafus baa loo dhimanaya hadda hadda waa iska fadhidaa wax camal haysa ma jirto shaqada u weyneydna way socotaa shaqada u weyneyd socota maxay tahay waa nafsigaas haddaad hadli haddaad aamusan tahay haddaad jiifto haddaad cunayso wax bakdi ah oo uu kugu haya ma jirto wax yar u istaagana khalaas kow la dhimanaya marka waa cudur cudurkan wuxuu weerar ku yahay neefsashada neefsashada weerar ku yahay hawada aratee nicmada ilahay aan haysano ee aan lasoo koobi karin haddaan ogaanay yani waxa inoo hayso haddaan la ogaaday baab lkibr kibirkii buu kusaabsan yahay minka xadis baan akrinay so soddon kamaan bilaabin xadathana sulayman bn xarb ya afartanka shan soddon wallahu aclam wabilahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed